alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaala calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu bilownay kitaabkii alqawaacid alarbac oo dersigii ugu horreeyey aynu gallay dersigaasoo ahaa muqadimadii kitaabka kitaabkuna wuxuu ka kooban yahay muqadimo iyo afar qaacido muqadimadaasi waxay koobsatay kow duca shiikhu ducaynaayo laba cunwaanu sacaada oo la sheegayo saddex shay ah haddii wax la siiyo waa shukri naqayaa ilaahay inuu kaa yeelo uu kuugu ducaynaayo marka la imtixaano dhibaato loo keenana sabraaya markay dembaabaanna allah dembidhaaf weydiisanayo toobad keenayo oo cunwaanu sacaad shayga labaad waa cunwaanu sacaada oo uu sheego saddexdaa shay ku sheegay shayga saddexaadee uu sheegay waxay tahay tawxiidka iyo muhimmaddiisa iyo tawxiid la'aan inaan waxba asaxaynin shirkigoo tawxiidka kulli diga ahina inuu cibaadadii burinaayo cibaadadii inuu burinaayo hadduu shirkul akbar noqdo cibaadadoo dhan iyo camalkoo dhan baa wada buraya hadduu shirkul asqar noqdona cibaadada uu galay ayuu burinayaa inkastuu jiro riyaaun lilmunaafiqiin riyaa la yidhaahdo xusuuska munaafiqiinta oo camalkoodao dhan bay riyaa wada geliyaan marka iyaga waxa uma badbaadayaan laakiin camal khaasa ah hadduu riyaagu ka galo masalan oo kale sadaqadu bixinaayo ama wax la mida ama markaa cibaadada qurxinteeda ama waxa la midkaa waa shaku asqar weeye haakada marka muqadimadu intaas ayay koobsatay waxaanuu sheikhu u daliishaday in cibaadadu hadday tawxiid weydo ay burayso daliil sharci ah in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo daliil caqli ah oo qiyaas ah buu u daliishaday oo uga qiyaasanayo salaaddii haddii ay weydo tahaaro inay burayso oo aan salaad noqonaynin salaad la-aan noqonayso saasaa cibaadadana cibaada la'aan u noqonaysaa oo maqbuulo aynay u noqonayn haddii marka ikhlaaska ay weydo waxaynu ku sheegnay sharaxa camalka saalixa in loo shartiyo saddex sharti waa khulaasadii waxaynu sheegnay baa soo dulmarra saddexaa sharti waxa weeye kow iimaan baa la shartiyaa ama islaamnimo oo qofkii gaalka ahaa hadduu camal la yimaado daahirkiisu wanaagsan yahay walow ilaahay dartiiba ha uga jeedee mar haddaanu muslim ahayn oo iimaankii ama islaamnimadii ay ka maqan tahay camalkaasi waxba tari maayo wuxuuna noqonayaa mid buraaya waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura marka gaalo inaan waxba laga aqbalayn waan soo sheegnay shardiga labaad waxa weeye ikhlaaska camalkan lagu saafi yeelayo allah loo barax tiraayo kaasina waa shardiga labaad weeye ana akhna shurakaa'i can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirkah shardiga saddexaad waxa weeye waa mutaabaco nebiga lagu raacay oo camalkaasi bidco aanu ahayn ee uu yahay mid sunnada ku qotoma oo nebiga calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay haddii kale camalkaa la aqbali maayo man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun bacdu alikhwa waxay keenayaan ku saabsan yacni markaa tawxiidka iyo ikhlaasku maxay ku kala duwan yihiin yacni waxaynu sheegnay qofku inuu islaamo marka hore uu yahay muumin ama muwaxid uu yahay allah keliyeynaya oo islaamnimadii marka hore uu la yimi waa shardiga guud camalkan khusuuskiisa in lagu ikhlaas sameeyaana waa shardi kale marka waxaynu ka cabirnay markii dambe iimaan iyo ikhlaas camalkan khusuuskiisa lagu khaalis samaynayo oo gaalnima hadday weheliso walow camalkan khusuuskiisa ilaahay dartiiba ha looga jeedee camal sunnada waafaqsanna ha ahaadee maqbuul noqon maayo oo gaalkii hadduu camal khaasa uu kula yimaado ikhlaas ilaahay dartii u sameeyo camalkaasina sunnada waafaqsan yahay ma laga aqbalaya maya marka waxaa shardiya islaamnimo marka hore waa inuu la yimaadaa iyo iimaan kolbadkaad ka cabirto aayaddu waxay sheegtay iimaan man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'minun wahuwa mu'minun shardinimay tilmaamaysa haddaanu muumin ahayn baa baxday sawaabkaa ku heli maayo ya markaa saasay markaa taana ay u kala duwan yihiin waayahay waxaynu gelaynaa sulb almawduuc tawxiidku waa lafdi sharci ah axaadiistana ku soo arooray waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yucadabu annaasu min ahli الtawxiidi fi اnnaari xataa yakunuu fiiha xumama uma tudrikuhum اraxma alxadiis xadiiska tirmidi wakhayruhu soo wariyeen wuxuu sheegayaa dad ahlu tawxiida la cadaabi doonaa baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka ereyga tawxiid ma lafdi istilaaxiyaba oo culammadu ku heshiisay mise waa lafdi sharci ah oo nebiga lagala kulmay maya waa lafdi sharci ah waayo waxay xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa labbaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bitawxiid jaabir baa odhanaya rasuulku tawxiid buu ku labbaygsaday oo mushrikiintii dee shirki bay gelin jireen talbiyadooda labbayk allahuma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika lak tawxiidku ku talbiyaysay taasaa looga jeedaa laakiin mushrikiintu labaygsiga markay labaygsanayaan oo xajinayaan waxay ku ladhi jireen nooc shirki ah maxay odhan jireen ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak marka rasuulku tawxiid buu ku talbiyaystay xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey xadiiskanna yucadabu naasu min ahli tawxiid low aqara abuuka bitawxiidi xadiis kale waata ku timi marka waa lafdi sharciya weeye qaala almu'alifu raximah llah wadalika bimacrifati arbaci qawaacida dakaraha allahu tacala fii kitaabih wadalika kaasi wuxuu ku dhacayaa in waxa weeye tawxiidkii la aqoonsadoo la garto shirkigana laga taxadiraa bimacrifati arbaci qawaacida afar qaacido garashada la gartee la aqoonsado afar qaacido muu badin waa koobayaa haddii dadka wax loo yaryareeyo dee si bay ugu tegaysaa soo ma bimacrifati arbaci qawaacida afar qaacido in la aqoonsado afartaa qaacidoo dakaraha allahu tacaala fii kitaabihi ilaahay uu ku sheegay kitaabkiisa qur'aanka uu ku dhex sheegay afartaba waxaa lagala baxay qur'aanka lagala baxay adiladoodiina wuu sheegaya adiladeediina wuu sheegaya maaha qaacidooyin sheikhu uu isagu iskala yimi waa qaacidooyin laga qaatay qur'aanka laga qaatay waa afar qaacido qaacidada waxaa la yidhaahdaa maa yubnaa calayha hayruh waa wixii wax kale lagu dulbineeyey ayaa la yidhaahdaa ama waa qadiyatun kulliyatun waa qadiyo kulliya oo wax kale wax badani gudageli karaan taana waa loo isticmaalaa laakiin hadda wuxuu u jeedaa macnaha hore waa asal wax lagu dulbinaynaa alqaacidatu aluulaa qaacidada koowaad an taclama waa inaad ogaato ana alkufaara in gaaladii aladiina kuwaasoo qaatalahum rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalama uu rasuulkii ilaahay la diriray oo la dagaalamay hee muqiruuna qaar qirsan inay ahaayeen bianna allaha tacaala huwa alkhaaliqu almudabbir inuu allah yahay ka wax abuuray oo makhluuqaadka abuuray oo almudabbiru makhluuqaadkana maamulaya gaaladii uu nebigu la dagaalamay calayhi salaatu wasalaam inay ahaayeen qaar qirsan inuu ilaahay jiro isagu wax abuuray oo makhluuqaadka jirsiiyey keligii cidina aynay la abuurin isaguna makhluuqaadka maamulayo wa anna dalika lam yudkhilhum fi lislaam haddana kaasi aynay soo gelinin inaad ogaatana anna daalika inuu kaasi lam yudkhilhum aanu soo gelin filislaami islaamnimada aanu soo gelin iyagoo yacni markaa qirsanaa allah inuu jiro oo isagu khaaliq yahay oo mudabbir yahay oo isagu wax maamulo oo isagu wax arsaaqo haddana maca dalik inaan islaamnimada ku soo gelin oo muslimiin ku noqon intaa inay qiraan keliya ee gaalay ahaayeen iyagoo intaaba qirsan marka intaa keliya laguma islaamayo intaa keliya in la qiro laguma islaamayo haddii intaa keliya in la qiro lagu islaamayo dee mushrikiintii carbeed baa ku islaami lahaa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi qul man yarzuqukum min alsamaa'i walard qul waxaad ku tidhaahdaa man yarzuqukum yaa idin arsaaqaya min alsamaa'i cirka yaa idinka arsaaqayo xagga cirka roob idinka keenaya waalardi dhulka yaa idinka arsaaqaya oo nabaadka idinka soo saaraya ee geedaha iyo raashinka iyo khudrawaadka yaa idinka soo bixinaya oo arlada idinka arsaaqaya ila risiqu waxna cirku ka yimaadaan waxna dhulku ka soo baxaa xoolaha aynu dhaqannaana dee waxay markaa cabbaan biyaha cirka ka yimi iyo biyaha dhulka ka soo baxaya iyo marka waxa weeye nabaadkiiyo geedaha iyo cawska dhulka ka soo baxaya am man yamliku bal man yamliku ka soo guurtaasa yaa mulkiyoo hananaya assamca maqalka iyo walabsaara aragyada yaa mulkiya maqalka wax lagu maqlaayo yaa markaa mulkiyo iska leh yaa bixiya yaa mulkiya walabsaara iyo aragyada waman yukhriju yaa soo saaraya alxaya mid nool min almayiti mid dhintay yaa ka soo dhex bixinaya oo kii noolaa soo saaraya wa yukhriju yaa soo bixinaya almayita ka dhintayna min alxayi mid nool yaa ka soo dhex bixinaya waman yudabbiru lmra yaa umuuraha debberaya maamulaya yacni umuuraha kownkan ama jiritaankan ya cirar leh ee dhula leh ee makhluuqaadka ku dhex nool leh ee makhluuqaad kale leh yaa maamulaya yaa dabberaya fasayaquuluuna waxay odhan doonaan allaahu ay allaahu yafcalu dalik allah baa sidaas samaynayay odhan doonaan faqul waxaad tidhahdaa afalaa tattaquun miyaydaan allah ka baqayn miyaydaan shirkiga iska ilaalinayn afalaa shirkiga miyaydaan iska oo iska ilaalinayn qaacidadan koowaad ee sheikhu inoo sheegay waxay ku saabsan tahay wuxuu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan gaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la diriray ee la dagaalamay ee islaamnimada ugu yeedhaayey allah inuu jiro ma qirsanaayeen inuu isagu khaaliq yahay oo umuuraha maamulana ma qirsanaayeen mise jiritaanka ilaahayba way dafirsanaayeen waxaa laga yaabaa dadka qaar inay moodaan gaaladii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam la diriraayo ee gaaladii qurayshad ay ka mid ahaayeen sida abujahal iyo abulahab iyo umayatu bnu khalaf iyo ubay bnu khalaf iyo yacni raggii la midka ahaa yacni waxay qirsanaayeen allah inuu jiro inuu isagu khaaliq yahay inuu isagu wax abuuro inuu isagu wax arsaaqo yacni waa qirsanaayeen kullu dalika waa qirsanaayeen addilayna leedahay adillo badan ayaa mawduucaasi marka uu leeyahay aayado qur'aanana waa lagu sheegay marka jiritaankii ilaahay may dafirsanayn waxay ahaayeen mushrikiin mushrikiin waa maxay ilaahay bay cibaadada cid kale la wadaajinayeen shuraakay cibaadada gelinayeen shuraako ishraak waa maxay waa wadaajin shirkad sooma naqaan shirkaddu waa wadaag wax la wada yeesho sooma marka waxa weye culamada qaarku waxay yidhaahdeen yacnii ishraagga laftiisaabaa caddaynaya iqraar ay allaah jiritaankiisa qirsanaayeen waayo ilaahay bay wuxuu la gaarka ahaa oo cibaadada ah cid kale la siinayeenoo shuraako kala yeelayeenoo la wadaajinayeen wadaajintaasay samaynayeen saasay ku gaaloobeen laakiin allah inuu jiro waa qirsanaayeen maxaa u daliila aayaddan baa u daliila qul man yarzuqukum qul yaa lagu yidhi cidda ugu horraysa ee uu markaa amarkani ku dhacaya waa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadda kalena tabacan ayaa loo odhanayaa loo amrayaa waxaad ku tidhahdaa yaa idinka arsaaqaya cirka iyo dhulkaba cirka yaa roobka idinka keenaya dhulka yaa nabaadkiiyo geedaha idinka soo saaraya yaa cirka iyo dhulkaba idinka arsaaqaya waa su'aal laguma dayn keligeede amman yamliku asamca waalabsaara waa su'aal labaad shan su'aalood baa ku sugan aayadda yaa mulkiya oo hantiya maqalka iyo aragyadaba yaa soo bixiya mid nool ka soo dhex saara mid dhintay oo ka nool soo bixiya mid nool baa laga soo dhex bixiyey yacnii wax aan noolayn laga soo dhex saaray tusaalayaal bay culammadu markaa sheegaan waxaa ka mid a yacni qolofta beedku ma noola markay dillaacdo waxaa ka soo dhex baxaya yacni wax yar oo nool oo dee dhashii digaagga ah baa ka soo baxaya qoloftii ma noola waa ku dahaadnayd laakiin waxa ku guda jiray waa nool yahay wax nool baa la soo bixiyey oo laga soo dhex saaray shay aan noolayn waa nooc waxaa kaloo soo gelaya gaalkii wuxuu ka dhigan yahay kal mayiti buu ka dhigan yahay sidii wax dhintay muuminkana sidii wax nool buu ka dhigan yahay oo qalbigiisi iimaan buu ku nool yahay marka waxa weeye gaal baa wuxuu dhalayaa muumin buu dhalayaa marka muuminkii oo nool bimacnaa iimaankii ku nool ayaa gaal markaa dhintay oo iimaan oo aan gaalnimo ku sugan yacni markaa dhalaya yacni muumin dhalaya marka gaal muumin dhalaya waa soo geliya waaya wa yukhriju almayita min alxay yaa soo bixinaya mid dhintay mid nool ka soo dhex saaraya yacni qoloftan yacni beedka dee digaagad baa dhalaysa mana noola wa yukhriju almayita min alxayi misaallada ay sheegaan bay ka mid tahay waxaa kaloo markaa soo gelaya yacni qofkii muuminka ahaa oo gaal dhalaya qofkii muuminka ahaa waa kalxayi gaal buu dhalayaa kalmayiti ah oo nebiyada qaarkood baa dee ubadkoodiiba noqdeen gaalo noqdeen yaa bunayar kam macanaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illahi ila man raxim wa xaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin waayahay marka muumin baa gaaldhalaya waxaa kaloo soo gelaya yacni hooyad iyadoo nool baa dhicis mayda ay dhalaysaa wa yukhriju almayita min alxayi mayd bay dhashay qof aan noolayn hadduu doono markaysa markaa isagoo yacni dhammays ahaa ayaa laga yaabaa foosha inuu ku dhinto dabeedna uu soo dhaco isagoo meyda wuxuu soo gelaya wa yukhriju almayita min alxayi wa kadalik waxaa kaloo soo gelaya hooyada lafteedii baa laga yaabaa inay fooshii ku geeriyooto dabeedna dhakhtarkii si deg dega intuu u qalo iyadoo meyd ah uu ilmo nool ka soo dhex saaro ya hooyadii waa dhimatay haddii laga gaadhsiiyo markiiba la dooxo laga soo saaro ilmihii waxaa dhici karta isagoo nool laga soo saaro dhakhaatiirta qaarkoodna waxay igu yidhaahdeen ilmuhu wuxuu sii noolaan karaa marka hooyadu dhimato dabadeed ilaa toban daqiiqo taqriiban waa dhici karta inuu sii noolaado haddii intaa la qalo waxaa laga soo saarayaa haddaan aafo kale ilmaha ku sugnayn isagoo nool baa laga soo saari karaa waynay dhacday bay yidhaahdeen dhakhaatiirta qaarkood inaynu ka soo saarnay markii la yidhi waa dhimatay aan qalabkii la cararo oo aan jeexay buuri ilmihii oo nool baa ka soo saaray waana noolaaday buuri marka waxay gudagelaysaa yukhriju alxaya min almayit bay gudagelaysaa waman yudabbiru alamra yaa umuuraha maamulaya oo daberaya umuuraha maamulaya maxaa loo jeedaa yacnii tadbiirku waa tasarufka makhluuqaadkan lagu tasarufaayo in roob la keeno mar abaar la keeno qoraxda la soo saaro mar waxa waxaweye habeen la keeno mar maalin la keeno dayaxa la soo saaro xidigaha la soo bixiyo yacni tadbiirka caamkae markaysaga ka jiriya ka khaaska ah mid walba waa soo geliya cidda la cisaynaayo cidda sare loo qaadayo cidda hoos loo dhigayo cidda maamul loo dhiibayo cidda la noolaynayo cidda la dilaayo waxa lagu arsaaqayo waxa la siinayo ka qaniga laga yeelayo ka faqiirka laga yeelayo waxaaba maxaa kulminaya tadbiirka waman yudabbiru lmra tadbiirkii umuuraha la maamulay bay kullu daalik soo gudagelayaan umuuraha caalamkan ama kownkan yaa maamulaya allah baa maamulaya maamullada qaarkood inuu malaa'ig amray waa jirtaa laakiin ma diidayso inuu allah maamulayo waayo biamrihi bay ku maamulayaan faalmudabbiraati amraa isma caaridayaan ya waayo shay kastoo malaa'igtu ay samaynayaan malaa'igta aayadda looga jeedaaye falmudabbiraati amran waxay ku samaynayan biamrin min allah amar ilaahay bay ku samaynayaan wma natanazalu ila biamri rabbika lahu ma bayna aydina wma khalfana wma bayna dalik wma kana rabuka nasiya haddamaaragta shay kasta oo malaa'igtu samaynayaan waxay ku samaynayaan amar ilaahay iskama soo degayaan iskama samaynayaan yacnii daruuraha iskama soo kaxaynayaan roobka iskama keenayaan nafaha iskama qabanayaan camallada iskama qorayaan amar la'aan wax kasta waxay ku samaynayaan biamrin min allah laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun intaa dhammaanteed waxay odhanayaan allah baa samaynaya saas allaahu ay allahu yafcalu dalik alsu'aalu mucaadun fi ljawaab say jumlo mufiidaa ku noqotay jawaabu su'aal bay dhacdayoo hadalkii la soo sheegaa khabarka laga qaadanaya ay allaahu yafcalu dalik ilaahay baa madkuurka la soo sheegay oo shanta umuurood ka kooban mid walba samaynaya hadday arsaaqidda tahay hadday mulkiga tahay yacni samcigi iyo basarkaba la mulkiyaayo hadday soo bixinta marna ka nool la soo saarayo marna ka dhintay la soo bixinayo tahay hadday tadbiirka umuurahoo dhan la daberayo oo la maamulayo tahay allah baa samaynaya allahu yafcalu dalik faqul afalaa tattaquun waxaad ku tahay shirkiga ma iska ilaalisaan oo ka yani eh, ka taxadirtaan miyaedaan shirkiga ka baqayn oo iska ilaalinayn iska dhowrayn attaqwa min alwiqaaya waxaan iska ilaaliya shirkiga muraadka looga jeedaa maxay tahay waxaa looga jeedaa iqraarka ay qireen ilaahay ficillada iyo tadbiirka iyo arsaaqidda iyo mulkiga inuu la gaar yahay oo cidi aynay la samaynin cidi aynay la wadaagin daliil waxay u tahay keligiina inuu xaq u leeyahay in la caabudo siduu keligii wax u abuuro siduu keligii wax u arsaaqo siduu keligii caalamkan u maamulayo keligii caabuda marka waxay noqonaysaa in markaa tawxiid arububiya loo daliishanaayo yacni towxiid alcibaada in allaha cibaadada loo keliyeeyo laga daliishanaayo aayaddan uu sheikhu sheegay keligeed uma daliil ahaan mawduuca ee aayado badan oo kale jira oo isla mawduuca ku soo arooray suwarka makiga ana aad bay ugu timi waxaa ka mid a ah aayadda allah u yidhi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda wasakhara alshamsa walqamara layaquulunna allah faannaa yu'fakuun suurat alcankabuut haddaad weydiiso yaa cidharka abuuray yaa dhulka abuuray yaa sakhiray oo layliyoo dulleeyey qoraxda iyo dayaxba waxay odhanayaan allah yani allahu facala dalik allah baa saa sameeyey fa annaa yu'fakuun xaggee loo leexinayaa oo tawxiidkii looga leexinayaa mar hadday garteen ka wax abuuraa oo cirarkiiyo dhulkaba abuuray qorraxdiiyo dayaxaba sakhiray inuu allahoo keliya yahay maxay allahoo keliya u caabudi waayeen waayo caqligu muxuu keensanaya siduu allah abuurista iyo arsaaqidda iyo mulkiga iyo tadbiirka ula keli noqday waa in cibaadadana loo keli yeelaa miyaa ciidinla wadaagtaa ficillada si aan wadaagin ee keligii uu yahay muncimka nicmeeyaha ah ee wax jirsiiyey nicmat liijaad ya qofka u diyaariyey sidan markaa waxa weeye wanaagsan u diyaariyey nicmat licdaad ee markaa waxa arsaaqda u fidiyey nicmat limdaad hadda ma aragtaa ee markaa ku hanuuniyey masaalixdiisa yani nicmat alhidaaya ku markaa waxa u caddeeyey dariiqa xaqa ah yacni keligii waa in la caabudaa cibaadada loo keli yeelaa waxaa la mida aayadda allah uu yidhi walain saaltahum man nazla min alsamaa'i maa'an faaxyaa bihi alarda min bacdi mowtiha layaquluna allah qul ilxamdu lilah bal akarhm laa yacqiluun haddii la weydiiyo la yidhaahdo yaa roobka idinka keena cirka oo ku nooleeya arladu markay dhimato dabadeed waxay odhan doonaan allah baa sidaa yeela waxaa tihi alxamdu lilah maxaa ilaahay lagu mahadinayaa yacni markaa tawxiidku inuu cad yahay oo dee keligii ilaahay cibaadada inuu xaq u leeyahay maadaama keligii uu nicmeeyihii yahay nicmaynaayey oo wax abuuraayey oo wax jirsiinaayey roobka keenaayey nabaadkana soo saaraayey keligii maadaama uu yahay keligii in la caabudu u xaq bal akarhum laa yacqiluun marka hadday wax caqliyayn lahaayeen oo wax fahmi lahaayeen waxay noqon lahayd waxay noqon lahaayeen qaar ilaahay cibaadada u gaar yeela siday marka waxa weeye ictiqaadkan ay u caqiidaysan yihiin keligii inuu wax abuuro keligii roobka keeno keligii nabaadka soo saaro siday u qirsan yihiin in keligii inuu cibaadada xaq u leeyahay oo keligii cibaadada loo gaar yeelana inuu xaq u leeyahay inay qiraan baa ka dhalan lahayd yacni mantiqiyo caqligu saasuu keensan lahaa aayad kale allah wuxuu yidhi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah qul ilxamdu lilaahi bal akarhum laa yaclamuun aayado badan baa sidaa ku soo arooray aayaddaasina luqmaan bay ku sugan tahay labadii aayadoo hore aynu akhrinay waxay ku sugnaayeen cankabuut waxaa la mida aayadda zumar ku sugan ayaa markaysaga iyaduna la mida walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah yacni aayadda siddeed iyo soddonaad waxaa la mida aayadda zukhruf ku sugan walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna khalaqahunna alcasiizu alcaliim aayadda kale ee suqruf akhirkeeda ku sugan walain sa'altahum man khalaqahum layaquulunna allah fa annaa yu'fakuun aayadaha markaa suuratu mu'minuun aakhirkeeda ku sugan laftoodu waa la mid marka calaa kulli xaal aayado badan baa ku soo arooray kullu daalika waxay caddaynayaan inay qirsanaayeen gaaladii carbeed inuu allah keligii isagu wax abuuro cirarka abuuray dhulka abuuray yacni yaga abuuray makhluuqaadka u dhexeeya abuuray roobka keligii keeno keligii nabaadka soo saaro keligii wax arsaaqo keligii wax mulkiyo keligii umuuraha maamulo haddana maca daalik intaa kumay islaamin oo muslimiin kumay noqon muslimiin kumay noqon waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mid a markay dhibaatadu ku darnaato allahoo keliya baryi jireen faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun hadda u fiirso ya qaar baa waxay yidhaahdeen waxaynay rumaysnayn baa marka eh, la weydiiye su'aalahan oo waxay ku jawaabaan garan waayeen oo lagu xidhxidho unbay waxaynay rumaysnayn iska odhan jireen allah allah allah iska odhan jireen ya taasi waxba kama jiraan qaar baa yidhi cabasan bay u odhan jireen ee dhab kamay ahayn yacayaayar bay u odhan jireen oo ma hadday saa tahay maxay markay dhibaatadu darnaato allaahoo keliya u baryi jireen haddaynay caqiidaysnaynba inuu allah jiraba markay dhaharatee dhibaatadu darnaato maxay allaahoo qura u baryi jireen u fiirsa hadda fa faidaa rakibuu fi lfulki dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin laatay iyo baryi jireen lama odhan waxay baryi jireen allah weliba waxay baryi jireen iyagoo yacni baryada u saafi yeelaya oo allah iyo hebelow aan odhanaynin allah iyo laatow aan odhanayn allah iyo cuzaa aan odhanayn allah oo keliyay bari jireen ikhlaas ayuu allah ku sheegay dacaw allah mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun markuu berriga u soo badbaadiyo u soo samata saaro waaba iyagii oo ilaahay u shariig yeelayo oo la wadaajinaya cid kaleo cid kale la caabudaayo cid kale la caabudaayo waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mida maalintii beder markay khaswadii beder dhici doonto abujahal ilaahay buu beryey beryadiisana qur'aankaa lagu sheegay wuxuu idhi ilaahayow hadduu kaasi yahay maxamed sheegayaa xaq xaggaaga ka yimi hadduu yahay samada dhagaxya nagaga keen ama cadaab wa xanuujiya noo keen allaahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaaratan min alsamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim suuratulanfaal waata ku timi cidda hadalkan tidhi abujahal inay tahayna xadiiska bukhaari iyo muslim soo weriyeen bay ku sugan tahay mufasiriinta agtooda waxaa caan ka ah nadru bnulxaaris baa yidhi sidaasaa caan ka ah laakiin sanad saxiixa looma hayo inuu nadr ibnulxaaris sidaa yidhi isagoo isaguba gaaladii ka mid ahaa laakiin bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen oo labadooda saxiix ku soo wariyeen cidda hadalkan tidhi oo ducadan ku ducaysatay inuu yahay abujahlin inuu yahay allaahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min alsamaa aw i'tina bicadaabin aliim haddamaarta ta kale waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mid a markay dhaarta kama dambaysta a doonayaan inay dhaartaan iyay ku dhaaran jireen allah bay ku dhaaran jireen waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa'atum aayatun layu'minunna biha waxay ku dhaarteen allah bay ku dhaarteen dhaartooda kama dembaysteedii bay ku dhaarteen maxay ugu dhaarteen hadday aayadi u timaaddo mucjizo caddaynaysa nebiga nebinimadiisa inay rumaynayaan marka adillo badan baa calaa kulli xaal caddaynaysaa gaaladii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam la diriray inay qirsanaayeen allah inuu jiro allahna uu yahay ka khaaliqa ee wax abuura wax arsaaqa ee wax maamula keliga inuu yahay cid wax la abuurta ama wax la arsaaqda ama caalamka la maamushaana ayna jirin haddana maca daalik intaa kumay islaamin waayo waxay ahaayeen mushrikiin shirki waxay ku sameeyeen xagga cibaadada ashyaada qaarkood bay ilaahay la caabudeen iyagoo uga jeeda inay allah ugu dhowaadaan ashyaaday caabudayeen maxay uga jeedeen inay marka allah ugu dhowaadaan bay wadan lahaayeen sheekha la yidhaahdo zakariya alansaari kitaabkiisa la yidhaahdo fatxu raxmaan bikashfi maa yaltabisu fi lqur'aan aayaddaa markuu fasiraayo aayadda suuratu yuunus man yarzuqukum min alsamaa'i waalard wuxuu isweydiinayaa su'aal su-aashana waa ka jawaabaya naska hadalkiisa waa akhrinaynaa waxaynu uga jeednaa mawduuca inay noo sii caddayso wuxuu idhi zakariya alansaari wuxuu dhintay sagaal boqol iyo labaatan iyo lix markii taariikhdu ahayd mucamar baanu ahaa cimri dheer mutafannin ah funuuno badan oo kala duwan markaysa markaa ay yaqaan musannafaad fara badan qoray oo funuun kala duwan ah mutaakhiriinta shaaficiya markay sheegayaan waxay yidhahdaan shaykhulislaam bay yidhahdaan shaykhulislaam bay yidhahdaan cimrigiisuna waa dheeraaday boqol sano ayuu gaadhay sideed boqol iyo lix iyo labaatankii buu dhashay sagaal boqol iyo lix iyo labaatankiina waa dhintay wuxuu ka mid ahaa mashaayikhdii suyuuti haddana shan iyo toban sano ayuu ka dhimasho dembeeyey wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa fatxu raxmaan bikashfi maa yaltabisu fi lqur'aan in qulta hada yadulu cala anahum muctarifuuna biana allaha huwa alkhaaliqu alraasiqu almudabbir fakayfa cabadu lasnaam waa su'aal muhim ah wuxuu yidhi haddaad tidhaahdo taasi waxay ku tusinaysaa inay qirsanaayeen allah inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo mudabbir yahay oo isagu wax maamulo haddaba hadday intaaba qirsanaayeen fa kayfa cabadu lasnaam sidee bay sanamada u caabudeen qultu zakariya alansaari baa odhanaya qultu kulluhum kaanuu yactaqiduuna biciibaadatihim alasnaama cibaadat allahi tacaala wataqaruba ilayhi laakin bituruqin mukhtalifa wuxuu yidhi iyagoo caabudaya sanamada haddana dhammaan waxay caqiidaysnaayeen inay allah caabudayaan oo cibaadadoodani xaqiiqatan ay u dhacayso cibaado allah ay caabudayaan kulluhum kaanuu yactaqiduuna bicibaadatihm alasnaama cibaadat allahi tacaala waxay u caqiidaysnaayeen oo u rumaysnaayeen cibaadadooda sanamada ay caabudayaan inay ka dhigan tahay cibaado ay allah caabudayaan iyo wataqaruba ilayh iyo inay xagga allah u dhowaanayaan laakin bituruqin mukhtalifa ha yeeshe waxay sidaa ku caqiidaysnaayeen dariiqyo kala duwan duruqdaa kala duwan waa maxay isagaa inoo caddaynaya wuxuu yidhi fa firqatun qaalat laysa lana ahliyat licibaadati اllahi tacala bila waasitaة licadamatihi facabadnaha lituqaribana ilayhi tacala kama qala xikaayat canhum ma nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa qolo ka midii waxay odhan jirtay mushrikiinta ka midii annagu ehel uma nihiin inaannu allah caabudno weynida allah weyn yahay daraaddeed waasita la'aan annagaan cid u sii maraynin inaanu toos u caabudno ehel uma nihin oo munaasib nooma aha waayo annagu ducafaanu nahay allahna waa cadiim oo waaweyn yahay marka wasta waa inaanu hellaa cibaadada cidaan u marinno oo u sii marno oo ugu dhowaanno waa inaanu hellaa allahna waa cadiim oo waaweyn yahay qaalat laysat lana ahliyatun licibaadati illaahi tacaala bilaa waasitatin licadamatihi facabadnaaha sanamadan waa caabudnay lituqaribanaa ilayhi tacaala si ay xagga allah noogu dhowayso kama qaala xikaayatan canhum maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa aayaddan u deliishaday siduu allahba ka sheegay inay yidhaahdeen uma caabudayno inay allah noo dhoweeyaan dhowayn mooyaane wax kale uma caabudayno dhowayn baanu doonaynaa wastaanu ka rabnaa ya sow marka madaxda la doonaayo in lala xidhiidho toos miyaa boqorkiiyo madaxweynaha loo abbaaraa sow cidda ka hoosaysa lama sii maro oo dee wasiir iyo markaysaa marka waa inay cidi kusii kaxaysaa soo maa ciddaa in loo maro ma aha wastadaa la maro wastadaasoo kaleanu samaynaynaa bay ilahay markaa tashbiih bay samaynayaan ay uga qiyaas qaateen yacni muluka alard boqorrada dhulka kale qolo waa kuwa wa firqatun qaalat almalaa'ikatu dawu jaahin wa manzilatin cinda allahi faittakhadnaa asnaaman calaa hay'ati almalaa'ikati liyuqarribuuna ila allah koox kaloo ka midii waxay yidhaahdeen malaa'igtu yacnii jaah iyo mansilo iyo maqaam weyn bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin malaa'igtu dabeedna waxaannu samaysannoo yeelannay sanamo aanu uga jeedno hay'addii malaa'igta rumuus inay noo noqdaan ramsi ila malaa'igtu way naga qarsoon yihiin waxaannu ku xasuusanno oo ramsi abaan ah u baahannaha marka daatada markaa dhagxantan iyo looxaantan uma jeednee waxaannu uga qastaynaa inaanu ramsi uga dhignay malaa'igtii malaa'igtuna mansilo iyo sharaf iyo maqaam weyn bay ilah agtiisa ku leeyihin liyuqarribuuna ila allah marka cibaadadan malaa'igtii baannu uga jeednaa suurada ha u dhacdo yacni markaa looxaantan iyo qoryahan iyo ha u dhacdo dhagxantan laakiin muraadkayagu waa malaa'igta waxaanu malaa'igtana uga gol leenahay iyagu inay waxaystaan ma aha liyuqaribuuna ila allah si ay xagga allah noogu dhoweeyaan baan uga jeednaa taasna waa qolo kale wa firqatun qaalat zakariya alansaari baa weli hadalka wataa wa firqatun qaalat jacalna alasnaama qiblatan lana fii cibaadati illahi tacaala kama ana alkacbata qiblatun fii cibaadati koox kaloo mushrikiinta ka midii waxay dhahaan sanamadan waxaan u yeelannay inaanu iyaga caabudayna ma aha qibloo kalaanu ka dhigannay sida kacbaduba qiblo u tahay baa dhagxantan iyo sanamadani ay u yihiin iyaguna qiblo u yihiin cibaadada allah aanu caabudayn aanu qiblo ka dhigannay dee laakiin labaduma sinee kacbada sharcigaa laynagu amray in la qaabilo idan ilaahay baa loogu jeesanayaa kacbadoo qiblo looga yeelay allah baa ka yeelay fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam yacni wejiyadiinna u jeediya yacni xagga masjidulxaraamka ya qad naraa taqalluba wajhika fi alsamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam yacni kacbada in loo jeesto biidnin min allaah ayaa lagu amray in loo jeesto laakiin markaa sanamadan in loo jeesto lama amrin oo qiblo laga yeesho waa qoladii saddexaad wa firqatun ictaqadat ana cala kulli sanamin shayطaanan muwakkalan biamri illah faman cabada asanama xaqa cibaadatihi qada ashayطaanu xawaa'ijahu biamri illah wailaa asaabahu ashayطaanu binakbatin biamri illah cajiib kooxda afraadna waxay caqiidaysay in sanam kasta shaytaan dul joogo shaytaankaasoo loo xil saaray amar ilaahayna loogu xil saaray waa sida iyagu u qabeen ruuxa sanamka caabuda cibaadada uu xaqa u leeyahay shaydaankaa danihiisa u gudaya kulahaa haddii kale shaydaankaa haleeshiinaya dhibaato amar ilaahay baanu ku haleeshiinayaa kulaha haddamaarta marka afartaa qaybood bay saa u qaybsameen hadalkaas oo kale shabbaha oo la mida ah, waxaa tilmaamay raazi ayaa ku sheegay kitaabkiisa weyne tafsiirka ah mafaatiixu lghayb uu bixiyey altafsiir lkabiir liraazi hadalkaa la mida ah, ayaa ku sugan marka idan waxaad garanaysaa in waxa weeye muraadka ay marka horeba uga jeedeen inay tahay allah inay u dhoweeyaan taasna way inoo iman doontaa qaacido kale inoogu iman doontaa waynu ku arki doonnaa marka sanamadan markay caabudayaan iyagaa sanamadu wax haysta ma laha iyagaa wax mulkiye ma laha iyagaa wax bixinaya ma laha ee waxa weeye muraad kaley ka leeyihiin oo inay allah ugu dhowaadaan bay uga dan lahaayeen marka allah jiritaankiisa way qirsanaayeen inuu isagu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo mudabbir yahay oo isagu wax mulkiyo yacni markaa waa qirsanaayeen ashyaadana ay caabudayaan inay waxba mulkiyin way garanayeen inayna waxba iskood u bixinayn way garanayeen xataa talbiyada marka la beegsanayeen maxay odhan jireen cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey kaana almushrikuuna yaquuluuna labayka laa shariika lak qaala fayaquulu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waylakum qadqad fayaquuluuna ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ibnu cabbaas wuxuu yidhi mushrikiintu waxay ahaan jireen qaar yidhaahdaa labayka laa shariika lak gaalada markaa mushrikiintu way xajin jireen markay xajinayaanna ilaahay dartii inay u xajiyaan bay uga jeedeen oo camallada qaar bay ilaahay dartii u samayn jireen marka haddaba markay xajinayaan gaaladii carbeed waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk bay odhan jireen intaa hore markay saa yidhahdaan baa nebigu wuxuu ku odhan jiray weylakum qadqad halkaa ku joojiya oo ha ku darina inta dambe waayo intaas waa tawxiid inta dambe ha ku darina inta dambe ha fasaahadinaysaa waylakum qadqad cabdullahi bni cabaas baa odhanaya waa saxiixu muslim xadiisku ya markaasay fayaquuluuna ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak markaasay maxay ku dari jireen ilaahoo wadaage kuu sugnaaday ma jiro mooyaane wadaage adiga kuu sugnaaday adigu aad leedaho tamlikuhu aad mulkido wamaa malaka isagu aan waxba mulkiinoo waxba lahayn wamaa malaka maadaas culammada shuraaxdu waxay ku banneeyeen laba weji inay maadu naafiye tahay iyo inay maadu mawsuulo tahay culammada sidaa sheegay waxaa ka mid a mulla cali alqaari baa ka mid a kitaabkiisa uu mishkaat lmasaabiixa ku sharxay mirqaatu lmafaatiix iyo marka waxa weeye kitaabka mubaarak fuuri mircaatu lmafaatix labadu waa sheegayaan maadu waa naafiyo iyo maadu waa mawsuulo haddii ah maadu waa mawsuulo maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa tamlikuhu waad mulkidaa isaga wamaa ay waladii kiina waad mulkidaa waad leedahay malaka uu isagu mulkiyo isagiyo wuxuu leeyahayba adaa isla leh adaa wada leh isagiyo wuxuu mulkiyaba haddii leh ah maadu waa naafiyo maxay noqonaysaa tamlikuhu waad mulkidaa ilaahayow shariiga ah wamaa malaka isagu innaba waxba ma mulkiyo waxba ma leh ya hadda maragta marka shariiggay nafyinayaan waa maxay waa shariik musaawi ah ama mustaqili oo ka madax bannaan ilaahay shariiggay sugayaana muxuu ahaa waa shariik mamluuk lilaah oo marka waxa weeye ilaahay mulkiyo oo allah ka hooseeyo allah loo sii marayo isagu waasita aan allah la sinayn laakiin shariik mustaqiliya way diidayeen marka idan qaacidada koowaad waxay ku saabsan tahay gaaladaasi inay qirsanaayeen yacni marka allah inuu jiro inuu isagu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu mudabbir yahay inuu kownkan iyo caalamkan maamulo haddana intaa kumay islaamin saas aawadeed mar qura may odhan sanamadaa wax abuura may odhan mar qura may odhan sanamadaa wax mulkiye may odhan ya waxay lahaayeen allah baa abuura allah baa mulkiya allah baa roobka keena sidaasay odhanayeen markaa dabeedna taasaa loo deliishanaayey in cibaadada isaga loo gaar yeelana inuu isagu u xaq leeyahay yacni saas yadaa ayaa loo deliishanayay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk